bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirka waa kii e, soddon iyo shanaad ee ka mid ah min kitaabi radda cala aljahmiya lidaarimi raxmat ullaahi tacaala calayh wuxuu ku soo jiray sheekhu e, gaalaysiintii nimanka jahmiyada ah ee ku xadgudbay ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo xuquuqdiisi iyo sifaadkiisi xadaثna الximaniyu qaala xadaثna ibrahim bn mansuur alcalaaf waأثnى calayhi huwa waxaa ammaanay wadaadka callaaf ah ardaygiisa ximaani ah waman xadara almajlisa khayra iyo intii fadhiga ee goobta joogtayba wanaag bay ku sheegeen qaala wadaadka ibraahima wuxuu yidhi lamma kaana ayaamu اlmixnati markii la gaadhay maalmihii fitnada ee culummada la imtixaanaya caqiidadoodii iyo diinkoodii lagu dhibahayey oo faukhrija nafaru kooxii la baxshay ila alma'muuni loo baxshay culummadii axmed ka mid ahaa ee boyti ka mid ibn nuux ka mid ibn nuux ka mid ahaaye culammadii ka hadlaaya famtuxinu markaa la imtixaanoo la jarribay warudduu la soo celiyey laqiitu carabiyan la soo way ka soo noqdeen meeshii loo sii qadaa maamuuna dhintay ayaa waxaan la kulmay buu wadaadka calaafa nin remiya faqaala lii wuxuu igu yidhi alaa uxadiuka cajaban maan kuu sheego wax la yaab leh qultu maa daaka arrinkaa muxuu yahay qaala wuxuu ra'aytu fi lmanaami manaamka waxaan ku arkay riyada wey kaanna nafaran alaaiina koox soddon ah kaanna nafaran alaaiina koox soddon ah aw akara ama wax ka badan jii'a bihim in la keenay baan arkay bui min qibali الmashriqi xagga bari laga keenay aw الmaqrib ama galbeedka fanadartu ilayhim kooxdii soddonkayd baan eegoon fiiriyey faidaa buطuunuhum mushaqaqa waaba calooshoodii iyo beerkoodii oo dildilaacsan laysa fii ajwaafihim shay on bogoodii iyo beerkooda waxba ku jirinba faqiila waxaa la yidhi riyada dhexdeeda weeye haaulaaءi aladiina kafaruu biاlqur'an kuwaasi waxaa weeye kuwii kitaabka ilaahay ku kufriyey walla caraabiyu remiyigaas ninkan miyiga ee reebaadiha riyoonayana laa yadri ma almixna ma ogo fitnada taaganaya waxay tahay iyo wamaa sababuhum qolyaha sababkoodu waxay yihiinba ma garanayo ayb <clears throat> maxalushaadku wuxuu u jeedaa xataa ruyooyinka ahlulkhayrkii dadka muminiintaabaa xoojinaya masaladii uu sheekhu ka soo hadlay oo inay nimanka aysan muslimiin ahayn waxadaana الزahraaniy aburabiic qaala kaana min haؤulaaءi اljahmiy nimanka jahmiyada waxaa ka mid ahaa rajulu nin baa ka mid aha wa kaana aladii yadharu min ra'yihi ra'yigiisa ka muuqdana wuxuu ahaa atarafudu raafidnimo muujisan jiray waxyaabaha uu muujisanayo marka muuqaalka kore ummadda uu ku sirayo inuu yahay nin shiici ayuu muujisan jiray iyo waintixaalu xubi caliyi bni abi aalib iyo inuu ku maxaabsadoo sheegto jacaylka sayidina cali faqaala rajulu minman yukhaaliu nin baa oo ka mida ninkaasi la dhaqmay ama la xidhiidhayo dhehahayey wa yacrifu madhabahu madhabkiisa diineed ee faasidkana yaqaanay yaa wuxuu ku yidhi ninkii raafidiga ahaa siduu sheeganaya waana beene laqad calimtu waxaan ogahay horaanna ogaaday annakum laa tarjicuuna ilaa diinin wax diina inaydan u laabanayn cafwan ilaa diin اlislaam diinta islaamka inaydan xaqiiq ahaan aaminsanayn walaa tactaqiduuna xaggana ictiqaadinayn fama ladii muxuu yahay shayga sanatakum cala atarafudi waxaa idinku xambaaray ama idin jeclaysiiyey ama idinku riixay raafidnimadka maxay tahay maxaa yeelay diin islaam ma aaminsanin in raafidaduna ahlulbidacba ha noqdeena waa dad xaqiiq islaamka u sheeganaya diinta islaamkan inay jecel yihiin sheeganaya bidco kaliya balaayaba ku dhacdee ayagu ka diindhigashaa ku jirta nimankaana laa raafida maaha walaa suniyiin maaha waa shayaadiin kale marka wadaadku wuxuu ku yidhi maxaa idinku kalifaya inaad raafido sheegataan iyo waintixaalu xubbi caliyin xaggana aad ku maxabsataan sheegashada jacaylka cali qaala wuxuu idhi idan asduquka hadday sidaatood ifahantay haddaa runta kuu sheegaya innaa in adharna haddaan anagu muujinno buu hi aladii ra'yana aladii nactaqidu waxaanu aaminsannahay haddaan muujinno rumiina bilkufri gaalnimaadna lagu tilmaamahayaa waddaan waxaan aaminsannahay bannaanka keenno gaalnimaa laisku dhejinaya iyo wazandaqati laba diinood le ylaba diinood baa laisku dhejinaya yani munaafiq munaafaqo wey waqad wajadnaa waxaanu hellay bu aqwaaman qolyo yantaxiluuna sheegta ay yactaniquun bay ka dhigantay intixaalku waa un ictiqaad ama ictinaaq lira'yin aw madhab marna waxay noqotaa zuurka iyo iftiraagay noqotaa iyo kadibka yantaxiluuna xuba caliyin sheeganayaanu aragnay wayudhiruuna xaggana muujinaya uma yaqacuuna ku dhacahayoo durahaya biman shaau axadkay doonaan muslimiinta waxaan ku dhex ragnay bui qolyo sheeganaya jacaylka sayidina cali iyo aalubeytka rasuulka sal اllahu alيh wasalam kadibna saxaabadii wax ka sheegahayo waxay doonaan sheegaya wayactaqiduuna aaminaya maa shaau waxay doonaan wayaquuluuna odhanaya maa shaau waxay jeclaadaan fanusibuu bidalika cayda iyo aflagaadadaasa jacaylka cali ila tarafudi raafidnimo iyo watashayuci shiicannimo falam nara omana aragbu limadhabina amran madhabkaannaga maanan helin bui wax oga roon ay amran talacafan alطafo oga roon ama oga dabacsan ama oga wanaagsan min intixaali xubi cahd arajuli inaan sheegano jacaylka cali madhabkaannagu wuxuu ku dhaqmi karaa bui ku jiri karaa muslimiintana aan ku dhex joogi waxaan doonno aan ku hadli karraa inaanu ku dhumanno godka caali jacaylka ah uma naquulu mar kadib aan dhahno maa shina waxaan doonno wanactaqid aan aaminno maa shina wanaqacu aan ku dhacno biman shina ruuxaan doonno aan wax ka sheegnoon duro falaa yuqaala lana in lagu yidhaahda raafidatun aw shiicatun in la yidha yaa axabu la jeceliya ilaina xagga yaga min an yuqaala in la yidhaahdo zanaadiqatun kufaar ay hum zanaadiqatun kufaar waa laba diinoodlayaal munaafiqiin gaala ah marka ta horaa noo dhaafto waa shiica iyo waa raafida iyo cali jacaylkiisiiba ku antaraare iyo hawlahaas dhaqmaad baa ka jirtay dheheen waa lagu dhaqmi karaa laakiin waa zindiiq iyo waa gaal seeftaa la iska aslahaya wuxuu idhi wamaa caliyun cindanaa biaxsana biaxsani xaalan bu ii qora aniga ma aqaano ayib biaxsanana way fiicaan layd lakin biaxsani dhib ban ba laha wamaa caliyun ma cali maahan cindanaa agtayada biaxsana mid wanaagsan xaalan xagga diinta iyo caqiidada iyo wanaagga annaga agtayada min hayrihi oo miman naqacu bihim bay run bay sheegeen cali iyo abubakar iyo cumar waa isku kaymid annagu waa kulligood waa laba diin laawayaal waa laba aan islaan shuqul ku lahayn hase yeeshee dan baanu ka leenahay dhehayno waa ku gabbanaynaa warkaas marka wadaadkaa ka soo tabiyey waa xaqiiqada ay nimanka jahmiyada usuushooda iyo wadaadahooda waaweynaa iyo nimankii muasiinta ay aaminsanaayeen laakiin laa shaka fuqaha badan iyo muxadiثiin iyo طalabaة اlcilmi hawsha aan la soconin baa ku aafowday oo ayagu khayrdoon u ka ahaa way jiraan oo tanzihi waxay ku sheegaan baa meesha la aad ayb qaal abu saciid wuxuu ihi wasadaqa hada الrajul ninka run sheegay buu ihi fama fيma cabara can nafsihi naftiisa wuxuu ka soo ku sheegay walam yuraawiq mana meeraysanin bu muusan barbarin hawshee xaqiiqada jirto abbaaray almuraawaqa waa un adugu leexleexasho aad ka leexleexato inaad abbaartood bareedho waxaad aaminsanta waqad istabaana lii waxaa ii caddaaday buu ihi daalika arrinkaas arrinkuu sheegay wadaadkan ee jahmiga ah ee laga soo guurshay anaa aniga daarima waa iga caddaday buuhi min bacdi kubaraa'ihim wadaadahoodii waaweynaa barhkood bay iga caddaatay iyo wa nudaraa'ihim kuwa kuwa u dhigmee dhigaalkooda ah wanudaariin baa ku fiican lahayd oo kuwooda u dooda ayaga u qaylbixiyaa dhibba mala maxaa iga caddaaday ama munadiriin la yidhahdo ama nudaar la yidhahdo ku roonta annahum yastatiruuna inay ku gabanayaan bitashayuci cali jacayl iyo aalubed jacayl yajcaluunahu waxay ka yeelahayaan tashayucaas tashbiihan sugid ama ku dhegid likalaamihim hadalkooda ay ku dhagaan ama ay sii wataan iyo wa khuabihim muxaadaraadkooda iyo wararkooda iyo wasulaman jaranjaro iyo wadiriicatin wadiiqo ay lisdiyaadi ducafaa'i indheer magaratada ay ku ugaadhsadaan ama ku gabraartaan iyo ahli اkhaflati dadka aan wax badan la soconin uma intaa kadib yabduruuna waxay abuurahayaan bayna dahraanay khuabihim khudbadooda gudahooda iyo muxaadaraadkoodai hadladooda badra kufrihim ama bidara kufrihim gaalnimadooda abuurkeedii bay saa u daadinayaan yani hadal sumaysan oo gaalnimo xambaarsan bay maantuna sheegayaan ku muxaadaraynayaan caamada u sheegayaan manaabirtay khudab ka sheegayaan dad badanna ku baraarugi mahayaan iyo wazandaqatihim munaafiqnimadkoodii liyakuuna suu u noqdo anjaca mid waxyeelo badan ama waxtar badan fii quluubi اljuhaali jahalada quluubtooda wa ablaqa xeel dheer fiihim ay fii quluubi اljuhaal fii amri ducafaa wuxuu ihi sheekhu soo gebagabeeye walain kaana ahlu ljahli fii shakin min amrihim dadka aqoonta daran hadday shiki ka qabaan jahmiye magaala mise waa islaam ina ahla alcilmi minhum la calaa yaqiin dadka cilmiga leh jahmiye xaqiiqe iyo dhab bay ka hayaan inaysan muslimiin ahayn shuqulla ku lahayn walaa xawla walaa quwata ila billah baabu qatli zanaadiqa baabkaa sheekh wuxuu ku gebagabeeyey in jahmiye ay gaala yihiin muslimiinna aysan ahayn shuqula isku lahayd adila min akitaabi wasunna sheekhu soo deliishaday adila min alra'yi eh, wاnadar buu soo deliishaday kufrigoodii wuu tacdiidiyo wuu tiriyey anwaac fara badan buu sheekhu ka dhigay aima uga horreysay takfiirka iyo caddayntuu soo guuriyey warka waxaa la yidhi lacbihiisu wuu caddaystaaye daarimi hawsha muusan barbarin warkiisana waa caddaystay hadda wuxuu u gudbahayaa mar haddii la takfiiriyey xukumkoodii la marin lahaa oo in la laayo ah taasuu ka hadlahayaa iyo toobad ma la weydiin iyo mise maya kii la qabtoma maleexada la saari oo unuunkaa loo gudoodin mise intaan la delin war toobad keen iyo waxaan ka noqoa la odhanaya taasuu sheekhu u gudba raxmat ullaahi tacaala calayh khulaasaduna waxaa weeye a'immada raggi ninka ugu war dheer takfiirinta jahmiye salafku takfiiriyeen iyo faahfaahinteeda waa hibat ullahi abari abulqaasim allaalakaai fii kitaabi sharx usuuli madhab ahli sunna waljamaca asaga hala muraajaciyo juska koobaad iyo ka labaadba an iyo konton caalim iyo ka badan buu ka soo guuriyey oo min asalaf saalix inay gaala yihiin khilaafkood haddana wuu keenay toobad ma la weydiin mise warkoodu caddeeyey inaan la guursanaynin oon la dhexalaynin oon maqaabirta muslimiinta lagu xabaalaynin oon lagu daba tukanaynin haddii tabar loo helana lagu samaynay isticraad isticraad cabdiramaan maad wuxuu ihi ahlulbidaca qolyo aan aan ku samayn isticraab bisayf oon ka ahayn jahmiyo iyo raafida ma jirta buuri intooda kale waan iskaga dulqaadano waan radino waan carcaydhsano laakiin nimankan iyagu banaankan u fadhiisan buri soo soo mariya maxaad aaminsantaha waaas qoorta go maxaad aaminsantahay alraafidatu waljahmiya isticraab bisayf baan ku samayn lahaa bui laakiin dowladdii baa talada haysato waxay doontay xukumaysa taasuu sheekhu hadda u gudbay xadaana yax bn cabdilxamiid alximaaniyu ana abaa bakr bna cayaashin اasadi xadaahum can abi xasiin can suwayd bn khafalata ana caliya radi allahu tacaala canhu qatala wuxuu dilay zanaadiqatan laba diinoodlayaal buu dilay uma axraqahum kadibna wuu gubay uma qaala wuxuu ihi cali sadaqa allahu warasuuluhu ilaahay rasuulkiisii baa run sheegay dhaqan bay u haysadana cali wuxuu la yaabo ama uu qariibsado ama cajiiba markuu arko ayuu wuxuu dhihi jiray sadaq allahu warasuuluhu mar aha hawshaa inuu ka maqlay uma jeedo suubanaha ayib xadiidkan marka axaadiia ku timid cali inuu nimankaa zanaadiqada uu gubay xadiidka ugu saxsan wey saa dartee wuxuu ihi asaxu xadiiin fi zanaadiqa xadiiu abi xasiin can suwayd bni hafala qaala utiya caliyun huwa asaxuha isnaadan hadal dheer buu leeyay marka uu ka hadlay inuu midka u sugan xagga sanadka kitaabka ahl اlmilal wاridati wالzanaadiq lkhalaal ayaa ka soo goriyey bisanad an boqol labaatan iyo lix mujaladka labaad marka waa xadii isagoo xadiita ugu sugan wey kuwaanna waxay ahaayeen hadda uu cali gubay intaan la gaadhin kuwii yidhi ilaah baa taa yidhi waxay ahaayeen niman soomi jiray oo salaadi jiray oo xataa dagaalihii qayba ka qayb qaatay oo lagu arkay gurigoodii asnaam yaryar ah guryahoodii umbaa waxay u dhex meelaha ay ku tukadaan ama ay khaaska u ah sanamya laga soo helay sanamyahoodii baa lasoo qaaday masjidka weynaaba ee kuufo cali keenay muslimiintiiba weydiy nimanka maxaa u xuguma wuxuu ihi aydanla soomaan waa salaadaan zakaday bixiyaan way xajinhaya waa kuwan waxana waa wataane maxaan ku samaynaa sayidina waxay dheh nimankan wax kale samayn mayne hala cali wuxuu ihi maya waxaan ku samaynaynaa aabbaheen ibraahim waxay ku sameeyeen ibraahim maxaa lagu sameeyey waan gubaynaa buuri kadibna masaajidkii meel banaankiisa koraa iyo wuxuu ka qoday farqa waaweyn yuu ka jee xorodyu ka jeexay xaabuu ka buuxiyey kadibna waa ku gura ayib labada kooxoodba way jiraan kuwii yidhi ilaah baa tahay lamaa ra'aytu اlamra amran munkaran dacawt ajajtu naari wa dacawtu qumbura kuwuu yidhi iyo kuwan waa laba kala nooc wey kulli waa isla zanaadiqa laakin ruux islaam muujisanhaya hoostana ka wata xisaabo kale oo gaalnimo xadaanaa sulayl bn xarbin alasdiy can xamaad ibn zayd ibn dirham wajari bn xaazim can ayuba asakhtiyaani can cikrimata wbni cabaasin ana caliya radi allahu tacaala canhu utiya biqowmi min azanaadiqa faxaraqahum cali waxaa loo keenay qolyo zanaadiqaah laba diinoodlayaalo munaafiqiina waxay muujisan hayaan oo islaamka iyo waxay qarsan hayaan oo kala duwan yaho gaalnimoah fabalaga dalika bna cabaas arinkaasaa ibna cabaas gaar radi allahu tacaala canhuma faqaala wuxuu uhi ama ana anugu falow kuntu haddaan meesha cali joogi lahaa laqataltum waan dili lahaa liqowli rasuuli illaahi sal allah alay wasalam hadalkiisuu ban uu yidhi awgii baan u dili lahaa walamaa xaraqtu mana gubeen buudhi binahyi rasuul lah sal lay slam diidada nabiguu diiday awgeed in dadka la gubo ayagoo nool nool qaala rasul lah sal lay slam wuxuu yihi labada xugunba tii hore daliilkeedi man badala diinahu faqtuluuh wa qaala sal lay slam tii dambana wuxuu ka yidhi laa tucadiba bicadaab illah waa inaga soo mara xadidka xalayba soo maray ayib dhowrkan uu soo noqo xadidku fi saxi bukhaari iyo fi sunan wزaada sulaymaan wuxuu kordhiyey fii xadiii jariir ku kordhiy oo uusan ku sheegin fii xadiii xamaad weeye hadda qaala wuxuu ihi fabalaga caliyan cali waxaa gaadhay maa qaala bnu cabaas ibn cabaas hadalkiisi baa gaadhay iyo tacliiqiisi faqaala wuxuu i wayxa bni um اlfadl um اlfadl wiilkeeda magacii ha jira buui inahu lagawaasu waa dhumbade ama waa mukhuur badano weeye cala alhanaati waxyaabaha lecib sagiirka ah ee marka aan macno badan sii lahayn buu ka hadlaa ama yani masaa'ilka daqiiqa ah ee dadka qaarka aysan fahmaynin buu fahmaa masale iga hoos baxday buu ku baraarugay waa dhici karta inaga soo marray waa ammaan iyo mee waa naqdin iyo khilaafid la khilaafahayo ibn cabaas saa darteed jamaca min alfuqaha waxay masalada ka soo qaadeen khilaaf waxaa isku khilaafay taxriiqu zanaadiqa walmunaafiqiin cali iyo iyo ibn cabaas bay dhahaan oo marka naqdiga hadalkay cali waxay ku xambaareen diiddo uu diidan yahay inkaar wa radd lifatwa ibn cabaas qaala abu saciid wuxuu yihi faljahmiyatu cindana zanaadiqatun jahmiyadu annaga tayadu waa zanaadi zanaadiqa waa jamcu zindiiq lafdiga zindiiqna aniga soo hormarinay waa lafdi faris oo mucaraba lafdi carabiga a ma aha asalkiisu waxaa laga keena laha zanda iyo kard oo wada socota zanda iyo kard macnaheedu waa maxay alladii yuminu biاlxayaati aw alladii yuminu biاlmaxsuusi la biاlghaybiyaat waa eray farisia macnihiisuna fi lfarisiyati waa sida waa ruuxa aaminsan wuxuu ishiisu qabata ama u arko laakiin inkira aybiyaadka ilaahayna muminiinta wuxuu ka yidhi aladiina yuminuuna biاlgayb waa kuwan haddii loo yaqaano maadiyiinta ama abaaciyiinta ama warka shuuciyadu ay waday ee hadda aad mooduno yarkhafi ama mulxidiintaba loo yaqaan waa dadka aaminsan noloshan iyo waxay arki karaan keliya ee aan aaminsanayn ambiyadu iyo rusushu waxyiga waxay ku sheegtay haybiyaadka iyo umuurta aakhiriya cilmiga asagaa kuwaasereyga la yidhaahdaa saa darteed salafku nin walbay ku arkaan diin noocaasa iyo fasaad noocaasa inuu wato waxay gelin jireen baabka asagaa ah. min akhbati zanaadiqati munaafiqiinta kuwa u liita ah naraa waxaanu qabnaa haddaan ya naraa asagaa iska warramay daarimi waa ijtihaadkiisii slka ooma tirinay lann khilaaf soo guurin doonaa naraa waxaanu qabnaa an yustataabu min kufrim gaalnimadooda ka noqda in la yidhaahdo fain adharu tawbata haday ka noqosho muujiyaan turikuu waa laga tego waa la dayn wain lam yudhiruunana haddaysan noo muujin bidcadoodina turikuu waa la dayn yuhiruuna bibidcatihim wey waxaa loo jeedo wadacwati ilayha haddaysan bidcadii iyo gaalnimadii muujisanin xaggana ummadda aysan oogu yeedhin turikuu waa la dayn wain shahidad hadday mara kacdo calayhim dushooda bidaalika bidcada ayada ah shuhuudun makhaatiyaan faankaruu ay dafiraan walam yatuubu aysan ka noqon qutiluu waa lagumaadi kadalika balagnaa can caliyi radi allahu tacaala annahu sanna fi zanaadiqa sidaasaa cali naga soo gaadhay inuu zanaadiqada ku xukumay oo ah ninkii gaalnimadiisa muujista ee dhab la yidhaahdo ee kadibna war waan waa ka noqonhaya toobadaa laga aqbali waa la sii ninkii asagu aan bidcadii gaalnimada muujisaninna haddii faraha laga qaaday lanna sababkii inooma muuqanin munaafiqiin nugu dhex jiron haska noqdeen ha nugu dhex noolaadeen wa min annaasi man yaquulu aamana biاllah wa biاlyawmi اlaakhiri wamaa hum bimuminiin ha iska ahaadeen ayib laakiin way muujiyeen soo ma ah wixii way muujiyeenoo waa lagu arkay kadib baa la soo qabta way dafireen weligii anna maanan gaalnimo ku dhicin waxaa ma naqaano beenaa la yaal way kuwa sheegay makhraatiyaal baa ku suga hawsha kuwa iyagu waa lagumada la dayn maayo lanno shaygu way dafireen kadibna bayinaa ku sugnaatay cali sidaasuu u kala qaaday zanaadiqada iyo munaafiqiinta xukunka cali marka waa ka xadaanaa yaxya bnu yaxya naysaburi tilmidi maaliki wa shaykhi muslim anba'na hushaym bashiir asulami can ismaaciil bnu salim alimaam اhiqa can abi idriis abi idriiska waa laisku maandhaafay wadaadka taxqiijinaya kitaabka eh, axkaamu ahli اlmilali wاridati wالzanaadiqa lilkhalaal isagu wuxuu leey waa abi idriis alkhawlani caaidulahi bn cabdillahi bni camr imaamkaa wey ninkaa hadduu noqdo waxaa wey hade waa ninkaasi waa jaawaz alqantara wuu dhaafay in laga hadla ama wadaad tacdiiliyo uu ka tegey saxaabi inuu noqdo sigay wadaadka iska daa abi idriis wadaad wadaadkan hadda abi maalik alrayaashi ee taxqiijinay nuskadeenna iyo tii kale ee muxuu ahaa wadaadka abu caasim ashawaami iyagu waxay leeyihin waxaa weeye wadaadkii la odhan jiray Eh, abi idriis yaziid bn cabdiraxmaan bn aswad alawdi ee dhalay wadaadihii eh, daawuud ibnu yaziid alawdi iyo cabdullahi bn idriis alawdi wadaadkaa way bay leeyihiin wadaadkaana waxay dhaheen waa nin daciif ah labada war ay sheegeenba waa bail wadaadka waaba dhaami jiray rayaashii ma aqaan wax ku dhacay ayib hadduu noqdo abi idriis eh, yaziid bn cabdillaahi alawdi uu noqdo ibn aswad waana sida muuqanaysa daahirka ah sida daahirka lanna asaga ku caanbaxay alriwaaya can cali abidriis alkhawlaani cali iyo rag lamida uu soo gaadhiyo weliba rag ka waaweyn abubakar iyo cumar buuba dabaqa iyo sigay laakiin lam yashtahir abidriis alkhawlaani fi riwaayati can cali ama wadaadkan yaziid ibn cabdiraxmaan aswad alawdi alkuufi waalidu daawuud wa waalidu idriis ninka asaga ah waa mushtahid biriwaayati can cali saasaa marka la odhan karaa waa asagii haddii la yidhaahdo wadaadkaa iqawey imaam ah sidaa darteed alimaam waxaana u daliil ah alimaam cali eh, bn abd lahi اmadini abulxasan sheekh اbukhaari